meesha dheera dhulkayaga naga kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii galab wanaagsan oo idinkaga imaanaya raadiyaha kulmiye galab wanaagsan gudaniyo dibadda guud dadkeena gidigin ku noolo gebi ahaanti galab wanaagsan galab wanaagsan barnaamijka galab wanaagsan alaa waxaad ku dhegaysataan kaalimaha sugaanta kuwii dhexe kuwii hore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 waa tahay waa sidaas cabdullaahi idiin sheegay galab wanaagsan ay idin leenahay meel kastoo aad joogtaan hadhawaaw hadda walaalkii hadhawaaw <laughs> galabta lahjada un um bedelanaa barnaamijkasaa muku wadnaa um aada u aqaanaa lahajada keliyanba oo lahajadaha soomaalida sasa fiican aan uga hadli karo waaba ayada <laughs> <laughs> eh, dhegeystayaal badan waxaa jira barnamijka dhegeysanaya oo intaas ina ifahminin laga yaabo haywaaye waa ku jeclahay ifmay ku dheh ku jecleh <laughs> sababta <laughs> a oh, kuu weydiiye waa keliya aa fahmaysid ya laadida maayga aadaan u fahmaa waana eh? ku hadlaa hmm, laakiin inta badan haa deegaanada aadka looga hadla markaan tago ayaan ku hadlaa markaan si fican uga hadlaa sababtoo ah hmm. inta badan ma aragtay hmm. deegaanada eh, deegaan kasta waxaa looga hadlaa lahajad gooniah waqooyiga markaa tagno lahajadaasaa ku hadalnaa marka la imaado koonfurta lahajadaha kale waxa dhan waa ku hadlaa lahajad soomaali ah oo aanan aqoonin maba jirto <laughs> waatahay marka la galab wanaagsan ayaad leenahay meel kastoo aad joogtaan barnaamijka alaaba dhanka kalamaa sugaanta aan ku dahfuranaay mhm. aniga noo waayahay horaa ka qaadatay ma qaataa mase ma jirto <laughs> <laughs> maanta waa amar ma jiro waayahay mhm. yaa noo soo qabanaysaa waxaan noo soo qabanaya hees ay ku wada luuqeeyaan xaawakiin iyo muniir oo la yidhaahdo doonis ee dhegeysi wacan wallahi halkaasi haddaan uga imaano xaawakiin iyo muniir dareen mhm. iyo kalgacal dareen iyo kalgacal haye ikoobiye adigan ku daba socdaa dareen iyo kalgacal damiirkaygiiyo adigan ku daba socdaa mhm. oo igu kaa daray daba socda see see u aragtaa iska fiican taha marka dambeeyo marka qaar mararka mm, qaar mise mar kasta maya <laughs> <laughs> waa taa eh, dadkas jecel mhm. in eh, hadda anaga soomaalida intaan nahay haddaan bilaawnaybu in qofka eh, qofkiisa uu banaanka la imaado oo la isdaba socdo lama aqoonin waa la xariisnaan jiray nimaa hadda ka hor waxaa la dhahay islaantiisa yaa soo agmartay isagoo magaalada intuu imaaday mhm. meel rag la fadhiya mhm. markaas way salaanta marka hebelow see tahay dhahay eh? <laughs> gudub gudub gudub balaayaha ku qaadee eh, markii hadhooga kolgurub uu yimid iyo mm-hmm. wuxuu ku bilaabay islaantii mm-hmm. wejiga allaha kaa fiiqo wejiga iga fiiqda waa i ceebaysay maxaa ragga dhexdooda iigu salaantay war xaaji maxaa dhibaato ah waxaan is iray wadaadka saakada hore kuuga dambeysay salaan xaaladiisu mhm. naah anagu dhex salaamin ragga inaan isjecelnaha la mooda <laughs> Eh, dad isqabo oo meel deganba eh, laakiin hadda waxaas ma jirto mhm. inkastoo oo maxaytooda aysan wanaagsaneyn saas xoogaa hadda laakiin banaankaa loo soo baxay mhm, kaas ishood intuu dhaafo wuxuu gaaray eh, xaqiraad waaye xaqiraadna waa la dhaafay laakiin in dumar sida haddana ma yani ma fiicno laakiin mar mm. kastaba dhexdhexaadkaa fiican dhexdhexaadkaa roon mhm. dadka dhexdooda inaad dad caadiga ku ahaatiin <laughs> ha yani eh, inta badan soomaalida maaragtay mm. ifraaxay eh, dadka baariga isu ah oo qoyska ah mm. rag iyo dumarba haddii la arko in gabadhu ay aada ugu fircoon tahay wiilka mm. waxaa la dhahaa yani u sixraday iyo sidaasay tahay waxaas wiilkana sidoo kale haddii la arko inuu caawiyo oo inta badan u jilcan yahay waxaa la dhahaa naagtu ka dambeeya meel looga fakanayo ah. marka dhega jalaq loo siinaa leenawaayahay waxaan noo soo qabanayaa hees uu ku luqeeyo cabdicasiis iskalaaji mhm. noloshaada maaree cidna ha ku tashanin iyo nafta aadmiku hayn arbay noloshu ku teeye kunalloda adduunyada hana noqon qof liitiyagu midka niyadda laga diloy kol haddaanay iyo nafta aadmiku wayn arbay noloshu ku tee kunalloda adduunyadaada haana noqon qof liitiyogu midka niyadda laga diloy naflaha kalige mas-uul kaaga noqon karin waxaad naawilaysiyo nasiibkaaga ku maqan cidna haw nugulaanine noloshahaada maari kaaga noqon karin naawilaysiyo nasiibkaaga kuu maqan cidna haw nuglaanine noloshaada maari hadaanay nacabkiyo ruuxaadka ku nacaba naxariista guudiyow nasri ee baleeyahay intay kaanisqaashaan rafinoola kala xigin noqo ruuxa loo jiraa nacabkiyow ruuxaadka ku necba naxariista guudiyo nacastii eebba leeyahay intay kaanusmaqaashaan rabbinoola kalaga xigin noqo ruuxa loo jiraa nagashiyo ifka noola joogay nooc kastoo adduun yahay nimcadiisu waarayn u adkaysa nabarada gedi gednaaqmaahe jiyo ifka noola joogay nooc kastoo adduu yahay nimcadiisu waarey u adkaysa nabarada geedte geed naaqmaahe iyo naaste cadeeda jeceshahay noloshiyo adduunyada adduunyada adiguna nitaaqiyo dadka nabar ha gaarisiin qof kalena ha naafay mar haddaad naruuriyo naaste hadeeda jeceshahay noloshiyo adduunyada adduunyada adiguna ni dadka nabar ha qof kalena ha naafay kul nacabkiyo naasta guudiyow nasri eebba leeyahay intay kaanisqaashaan rabbi noola kala xigin noqon ruuxa loo jiraa shacabkiyow ruuxa aadka kuu necaba naxariista guudiyow nacastii ee baleeyahay intay kaanismaqashaan rabinoo la kala xigin noqo ruuxan loo jiraa noqo ruuxan loo jiraa qol hadaanayna cabtiyo ruuxaad kabuu necaba naxariista guudiyo nasri ee baleeyahay intay kaaniskaashaan rabbi noole kala xigin noqo ruuxan loo jiraa noloshu ku teeye kunaloda adduunyada niyada laga dilointay kaan isku nooshaa dadka nabad hagaarayse qof kalena cidna haw nugulaanin waa tahay halkaasi haddaan uga imaano iskalaaji heeskiisii mhm. barnaamijkeena galab wanaagsan ayuuna qayb ka ahaa waayahay barnaamijka waxaa nagu soo biiray eh. cabdulaahi muuse kalgacal kalgacal ninkii yaqaana yaqaani aad iyo aad soo dhowo kalgacalo aad iyo aad baan u dhowahay aad iyo aad galab wanaagsan muddo waan dhegeysan jiray laakiin aan galabta ka soo qayb qaato waa mm, maya maanta ayugu horeysa ha waayahay kalgacalo ada aniga markii maxaytood aa ku dhegeysan jira uunkayga xataa ma jirna umaleyna walahi bal haye waayahay da'da igu cadeeyo igu cadeeyo oo ah. eh, markii ay ku dhegeysan jirtay faax meeqay jirtaa islaada horta cimriga niyaho dhankiisa marka laga hadlayo masaariiftii ilaahayna siinaan inkirna maahe waxoogaa adig waa lasoo joogay waxoogaa waa lasoo joogaa kalgaclow inta aad ku jirta saxaafadda haddamaba yaree cimrigaaga oo dhan waa umalaynanay maxaa kuugu yaa badnaa saxaafadda intaan ku jiray wixii igu yaa badnaa mhm. gaalkacyaanoo waa jooga subax ayaa galabtadigu galab khamiisaadan ka degay subaxii jimcihii baan markaa nin odaya oo weriyo oon hoon afrii ka wada shaqayn jirnay ayaa idaacad magaalada ku taala agaasimo ka ah, gurigiisaan ku degay markaa gurigiisa markaan ku degay habeennimadan iska seexanay subixii ayaa waxaan waan wada quraacanayna markaa barnaamijka maaweelada caruurtaa ku jira idaacaddii raadi halkaas yaalla noo furan gabadh baa markaa wada waa idaacadda ogaasimaha ka ahaa gabadh baa barnaamijka wada markaa taleefanadii caruurtaa soo gelaysa halow haa xageed ka soo hadlaysaa xaafadda garsoor ka dhankee bay dhahday moogtahay markaasuu dhinacaa dhinacaas ma dukaanka hebel agtiisaa <laughs> markaasuu yidhi haa waa waxbihii rodayistaqaani xaafadiimuugtaanagoo keligii hoos uga qoslaya mm-hmm. ayuu canug yaroo xunoo falfal xuni soo galay caybuu ugu maydhay naagti <laughs> markuu cay ugu maydhay ayay yadna cayda caydeedii u dhiibtay bal doofaarkaa doofaarku dhalay wuxuu ku hadlahaya qadka xigay dhacday muugtahay war waa sidee maahir eh, barnaamijka markaasuu wuxuu i war ciyaalka waa doofaaro haddaadaan iska doofaara way ku doofaaraynayaan kulaha <laughs> marka kaasaa igu yaafadaawaxaa iga sii darnayd mhm. markay garatay xaafadii uu tilmaamay <laughs> dabcan yaroo istaqaanaan isigi ah, markaagaasimihii markii layidhi kala celina mhm. wuxuu yidhi ilmuhu haddaan sidaas loo yeelin mhm. iyagaaba dhibaato kale waa dhibaato kale dee ha wuxuu yidhi haddaadan iska yeelin waa iyagaa ku yeelaya marka saxaafaddu marar badan oo waxaan xusuustaa say rabtay horta soo martay saxaafadan soomaaliya haddaan ka hadlayno anugu xilligaan soo gaaray waa un sagaashan iyo sideedii wixii ka dambeeyey ayaan soo gaaray way iga sii horreysay iyada oo sidaa kasii dhibaato badan wargeysiya aada u badnaan jiray marka waxba ma ahayn in beesha reer hebel iyo beesha reer hebel ayaa isfara saaray la qoro wax caadigay soo martay muqdisho mm. way kasoo tagtay saddex idaacadood baa ka jiri jiray eh, ha saddex hogaamiyo kooxeed bay afkooda ku kala hadli jireen mm. waa laga yimi wargeysyadu isagu iyagu hayaacday ahaayeen mm hayaacdadaanu mar dambe dhexda kala galnay tiim annaga oo wargeysadii intaan abuurnay jacayla ah. mm. bal waxaanai itijaahii hala rogo ahaa siyaasadii odhan qabiiliga ahaa mm. inaan rognoon dhallinyaradii ku soo celinoon jacayl haddana u rognay marka maraaxil dheer baan soo eh, marnay dhegeystayaal kusoo dhawaada qaybta soddonaad ee sheekada walbahaar adduun oo xilligan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda kulmiye waana fikraddii bashiir maxamed khayre horta keligaa waa la wareer waaye algulwaashta ah wanaageh lislawashtaan ah waajibeh nabarkaan an igu yaal marka intiis igu weynaan lahay waxaa iirong inan iska daawey waa u tagaa maxay kugu taala cabsiga iyo dhibaatada jirta waxay tahay khaalid maaraadshaa suleyka maaraadiya laakiin ikana malahela waa wareegooyine uskaal hadin ah, dhaho runtaan sheega ma dhimaa ma dhimaaye eh, lama leewaaye eh, ama waxaa ila qabaheey eh, ama waa ii deerey kabadan mia waa u tagaa waa isbiimaya waa waa sheegaa waxay ka dhacaya ka dhaco waa baxa waa tagaa meeshay joogtaama tagaabano abo abo si u faraxsan tahay le wax u gadooso hooshii u kala socoto khadiijo haa samiir see tahay fiir waxaan ku wadaa anamaa samiir lidhaa samiir kan kalaa ladhaa see wax awarona ah, alla adeerkee maalmahan maarka waan kuu xiisa miiska ay iga jirta u xiisa waqti wey halkee ka baxda maalmaha adeer soo dhago fadhiiso waa iskarona adeerka ahriya gal adeer maxay dhow saayid fiiri adeer ay dhihin adeer markii dhaan wadna xanuun ay qabaa waa kutuwa adeer ay dhihin ala ah, saa fadhiisa bal maanta waa ku baahnaa meelaa kaa soo raadiyo waa weysnaha saakan waxaa islaha goormay arkaysa taloyaa miiskaasii bedela qudaartii aa iga dhamaatay marka suuqa aadaya qudaaraa soo iibi rabaa nyaanyadii iyo wixi dhan waa dhamaaday xanjada iyo muujida miiska firaaqo waaye yaa sii joog suuqa aada oo soo adeega haydha adeer kan badan iga jooj waa kutuwaay garkaa lugtaadan haystaa haye talaasaya fere waxaan kuwadaha aad suuq maa tegay marka soo adeegay ha suuqa aada soo adeeganaya Ah, laakiin an waxaa raba inaan wax kuu sheegaan raba waa galabta firaaq ma liido maxaa jira galabta maxaa iigu xiraysaa hadda may ani saas ma kabade waxaan kabadaa macnaha mahad iska adeega suuqa iska tag laakiin galabta firaaq ma hele sidoo galabtaha macnaha an at waxaan rabaa gooni inaan sheekaysano oo gaargaara u guurnaan rabaa horta waxaa ku weydiiyey arrinta a kuu diray wiilki maxaa waraa ka haysaa wiil wiilke yaaway maxaa tiri qoodhan saaxibkee qoodhan wiilkiisa an maa dirti ma xasuusatid miya maya alla kan maskaxda maxaa uga dhacay warso raqsana sii joog sii joog sii joog waqtiga uu sii cararayaaye alaabtan sii iibi hay waa jooga iska ba iska baxa ya godkeygaa bi ii e galay ana dantaada sheegaan dhooya iidna koo kale i weydiiyoosaa ma laisku aaba yeelaayo wallaahi markay imaada runta langu sheegaa hataa khudaartan damba ma gadaayo ma fadhiisaayo hataad arag maya saas ma anfacaayo aniga waa sheega kii sheegta leenahay luuqluuq marooba calir laasiman laamigasi maaha lamadeen ninkii oo maxaa lahaa oo oo run sheegale wax ma helaayo oo khariijan runtaa sheega ama waa helaa ama ma helaayo mar ma fadhiisaayo badi wax liiga qabo markaas ishiisa ama naiga soo baxdaa maxaa loo sheegay xoog loogama qaadan interneetkan asimaa ku gade <laughs> <laughs> mobeelkan xataa asimaayada wuxuu as soo siiya kusoo siiya taas way ku jeceshaa masaakiin waaya isheediiya kaa soo bixinyaa haisku qiyaamin laakiin khiyaano adinkaaba ku jiro ma oo nin islaamid xoolihiisa saan u qaybsanusaan walaalo warkaan iga daayay nin lacag ma qaadane lacag islaameed uma baahniye lacagteeda igu filane ma rabiya qaado adi ee waxaa ku weydiinaa mm. adiga xoole islaameed a ku tishanaysaa oo nin facaasuu shaqeey haddana naagta ee kasoo qaaday camalkaaga aaba hooshaadi aaba alla madax xanuun badanaa oo xal waxaa kusoo cashaysa anaha iiga sheekeena ama mustaqbalkaaga mustaqbalkayga sulaaqo waaye lacagaan haysanaa hadda lacagta waxaan ku heshiina hadda way urinaysaa wax yaraa ka dhiman waxaa sirkaa shanta maalmoodoo soo socotaa asaga laga qaadaa haddii laga qaado asaga alaamaan gadanaynaa jiifaan gadanaynaa waa aroosaynaa wixii yaraa noo saarana gurigaas hal habeen xitaa laguma seexan nin lacagtiisa guri kusoo gadanaysin anaag isku aroosaysiin miya markaasa weliba kushaqaysa runtiin hal habeen xitaa laguma dhex seexanay maxaa dhacay nin islaamid xoolihiisa ku sababta lacagta looga qaada ii sheeg ayada muu jecel yahay muu sheegan laakiin hamiyaa ku jira asaga marka miska damcina gabdhaha islaamiyed dibaduu ka imaana gabadha islaamiyada jecelka la jiro iska damcaamaya damci mahalaha lacag dhan lagu nafsi ma ka cabsanaysid miya qaalido ninka inuu saaxiibtaa la wareego ma ka cabsanaysid horta nafsina maka baqowna xagga naga dhig ilaahay ha naga haayo mideeda kale inuu igala wareegana wax cabsiya oo walwala oo aan ka qabo male sababtoo ah shalaa halkaas iga taala beerka iyo wadnaha iyadana sidaasoo kaleisdhecinlaa marka ayadana may khiyaanayso abuka heshiisaba ku naaba qorshahan marka ma igala wareegi karab haddii saa lagu soo socdo xaaladdu way isbedelaysaay aniga madax xanuunkan uma adkaysan kare fiiri xakan ka qaato xarta kusoo gado sayeelahay walaalkii haye waa iska qaadanaya dhegeyso markii ugu wax ku taraa ma horta meesaanaa lacag kusii isiinayso toban isoo tuur labaatan is ku dhahay hadda waa kalmanta labadii sane lasoo dhaafay lacagta ay siin jirto talaado ani iskuulkaaga meeqaa bixina meeqaa ah, lacag ku siina shan boqol oo doolar hal mar hal mar le ay siinaysa ani meeqaa kaa bixinaya amaankaasoo kuu haya wax ka badanaa soo socda xamugad adiga mideeda kale habaya carwadiin mulu gadaa alaab jiif fiican waxaas dan ugu qaarisan aniga walaalka khatar ah ahaa aniga mugta tan ugu qaalisan noo soo qiimay annaga carwadeena waxaan laga helayn mal jiifa jiifa iga soo gadiina ku seexanaysiin miya ah, idin islaami xoolihiis haddii la ii keena xitaa shaqaalaha uu sheega waxaan leeyahay walaalkay qaalid yaan wax laga gadin anaa la dardaarmaa meelaha kale kasoo gado lacag xaaraan ha ii keeni waaye waaya dhib ma laha fiiri maxaa kaloo haysa hadda maalmaan adi maxaa ka wax qorsho mahaye qaalido waxaan kaa rabaa shaqaan kuusoo dhameeyay an maalin dhaweedna kala dardaarmo warkeyga waa ka baxdee sheekadan iyo lacagtan islaama iska daaya shaqeyso warkaas ma anaa hadda badroyn mar dhow ana adi xataa iska dhaaf shaqada anaa inaa ii shaqeysa rabaa consultanty ay noqee nin nin xoolo uu keenayo ma ani meel u fadhina adna ku shaqeynaya anaa bakhaaro furanaya markaas hadda ii shaqeyn doontaa consultant walaashii iskada iskala xoolaas mugta sheer mayn ku darsanay hadda shaqadan aan kuu soo dhameeyey qaalido bishii kun iyo laba boqol oo doolara lagu ogoliyay amaa waa fasixi kartaa baa maa ka joogta berri waa u shalaan doontaha isiin ma rabiye warkayga waa diidamaho suleyqadana idhibtay walaalow idhaaf ani waa kaa taga waa baxay waani iyo war midnama yeela sida idhaaf suleyqo suleyqo waayahay berrina warkaalaa kaa sugaa suleyqo maxaa i bare ala aniga suleyqo maxaa ii geey adoo dhihi doona ku sugaa ilaah igama qaadan kudha hadeer aada waabuxiisaba walaal waa isoo xasuusidhaaf walaalo ana waa baxayahay kanaa kanolahani waa ka shaki maalin walba waani wax u sheeg wuxuuba ii keena maanta anaa ii shaqeynay mardhow nin islaamid xoolihiisa lagu tashanooya ala rabaa in baqaar laga furto bal waa arkaynaa suleeqadeeda suleeqadeedu ku hayaay meeshay isgeeyaan aan arki doonaa ilaahay ninka islaamid ishiisa ku koriyo xoolo islaamid ma fiicnee halkaas noo joogto dhegaystayaal qaybta soddonaad ee sheekada walbahaar adduun qaybtan qaybta xigta inta aan ku kulmayno waxaan idin leenahay nabadgelyo markan waxaad dhegaysateen sheekadii xiisaha badneyd ee walbahaar adduunyo oo qaybo xiiso badan sii maraysa barnaamijkeena gala wanaagsan qaybihii dambe ayaan isla sii maraynaa mhm. galgacalna wuu noo joogaa weli barnaamijka fare kama qodna waayahay galgacalow mhm. barnaamijka dhegeystayaasha galab wanaagsan galabta hal hiis qacogasi horta weligaa ma haysti youtubeka dhowr iyo toban xaba ku jiraan mooye fanaan baan ahay waan diidi lahay laakiin xaggay ku jiraan dee ah, ma heesaan u qaadnaa markaa kuwii biniwaadmiga dee caadiga ahaa sida laba rafiiqo mm-hmm. kalgacaylis raadshan radaceeyay aniguna nabadiinan ku raagni caynkastoon eh. ku rabayo hmm. ku riyaaqay maalmahanstoon ku rabayo ku riyaaqay maalmahan rafaad noqotay buurtaad rakaadeeda fuushie adoo soo rogaa la ciirin mhm. raartana ka soo degi raygayga saanqaabo kala raali doon dee hay waa laisgaadayo waad igu soo gaadeene dhegeystayaashii alxamdulilah horta dhibaato mal haddiiba dalabku uu <laughs> soo badanayo waxay tahay dee galab wanaagsanoo dalabkeedu bataa ah. waa iska horayde ah, khayr baa lagu dhuftay wax kale anigu ahaa muddo baan soo heesi jiray fanka iyo saxaafaddana fankaaba aniga ii horreeyo Eh, lix iyo toban heesood baan hadda ka hor inta toban youtubeka ku shubay dabadeedna kommentiyadii laiga bixiyaan akhriyey <laughs> eh, markaa kommentiyadii waa le weriyihii wuu heesooyaa ani markaa fanaankii wuu heesaya in lay dhahaan rabay moogta adiga ha waan xanaaqa weriyihii wuu heesaya marka waxaan weriyinimadaadan baa saxe oo haa dee soomaalida laba jeer aqoonsi ma bixiso hal mar bay aqoonsi bixisaa mm-hmm. halkii marna saxaafad bay aqoonsi igu siisay waa mahadsan yihiin dibu noqon toddobiy toban heesood baan videos ayaa ku jirta youtubeka ku jirta oo aada u badan waayahay ifraaxay haddaata barnaamijka markaa furaynay bilowgiisiba waxaan sheegnay dhegeystayaasha inaan u hayno kelib majaajila ah oon ugu talagalno barnaamijka inaan kula wadaagno dhegeystayaasha galab wanaagsan waayahay kilibkaanaa noo soo qabanayaa jilayaasha reer burco yaa jilaya wuxuu ku saabsan yahay markaa waxyaabahan dumarku inta badan ay isticmaalaan mhm. iscadaynta la yihahda mhm. aan soo wada dhegeysana marka wale odaygaanu garaacnay bish waa tan dhammaatay imika oday bushooyinkayga muxuu ka damcay halow aabow eedda wixii anaa u dhammaadee bishiina waa taa khallisantee maxaad shoobinkayga yaraa ka damcda aabe wixii ya wixaabe dee lacagtii shoobinkaan doonayay shoobinku muxuu ahaabe ya shoobinku muxuu ahaa dee waxaan doonanay inaan kosmaatikiis iyo wax soo iibsanee aabe saatay dee qof weyn iska dhigo lacagtii dhaashiyad ah, yaraayo wixii ha waxaa maxaad kules hablaha yar bas mariye maxaad horta habla yar yar ma ahae maad noo soo diri haaye lacag ma hayo way bishaa dhamaatay dee ya bishaa dhamaatay odaygana niyo qandhaadh baa laga dhigay niyo gebigaaguma markaad ku tahdo waliba kolkaas xagaan u doonaa iminka muslimka ilaahay bay yaabayaano walba kolkaas cadar yar ma hayno waxba kama hayo waariya ina waariya miyaad caadi hayn xagaad dhulka noogu dhufanaysaa ya waxbaad haysaa xagaad haysaa layna nooga badh lay lay dhabal waxaan qudki waaxay anaga jaqindhig wanaga daba dhaqaaq midix baad naga rogaysa daftarana horta waaryaynay ilaa gooran war kaalay mid garanaysaa may daxkaa daadka iga fuuli war kolliba nin islaameed baa tahay war waxaan ku weydiiyey walaalow waxaan siri nin magaalada miyi ka yimi magaalada siri inaan kala sotag eh. baan ahay haye magaalada hable ma jooga hable way joogaano magaaladaba hable culaysiyo way buuxdaa halkaasay taagantay ma walle maxaa ugu ku fali maxaa farafar iyo shanshan iyo lixlixan kursi wada qodada inaan firin magaalku maamunteedka dumarkaad ka xidhan inaanka lagaaqa oo diinteebaa bannaysay lixaa la guursaday ya diinteebaa bannaysay laba buntadood ama saddex buntadood noo soo rara annaga rag hayna dumarka jilicsan baad tihin bal doqon tahay oo dumarku mau dhaydh baa markaa waa laskaga guraya jawaan ya mau dhaydh be markaa inaad mi utatulmaaniga ma yeelaya maadiga weligaa baanay ku yeelay waayo ya waayo de waayo bal saa tahay de waayihe inaad maxay igu xidhayn horta shuruudo ma igu xidhayn war war makuu sheegaa saddex shuruudood ninku haddaanu lahayn cidina ma rabsan miyo kow waa inuu inaan shoobin la yahayoo kosmaatikis iyo waxaa ismariya ka labaadna waa inuu carwo yar ka shaqeeyaayo gelinka dambe uuska yare buuran miiska soo saara yaa haddii kale ma jiro ma jiro markaa maxaa cosmatics muxuu ahaday dee shoobinku waxa weeye waa waxaan rag ismariska maarag waa waa dawooyinka dhiiqooyinka iyo waxaad waa dhaashiyada reer cabdi ismaaciil baan uga nimi waxa neef iyo neefka lewa islaantooda la yaabadaadna adoo nin adoo nin aad ku leedahay dhaasho

aduu raygaa maxaad ka qabtaa waaryahe kolba inaen magaalaa waaryahe hmm. madhaan madhaan aroorad wadimse geed reerbaad saan u hayd warba xagga iga badhcaynka noogu leeya riya riya riyaad maashide ka warcaynka weelsa riyeediraayo le riyaad malmaashi <laughs> dumarka muuu dhiibaa jawaanka la isaga guraa waa tahay oo marka wuxuu ku dhiirigelinayaa inuu wax ismariyo wuxuu leeyahay mhm, markaad rabto adoo miyiga ka yimid inaad magaalada gabar ka shukaansato waa la mhm. dhaashadaa haa dumarka magaaladaaba waxay ka helaanuu leeyahay <laughs> dadka kareemada marsada ragga kareemada marsada ha ee dhaashiga isticmaala <laughs> marka wuxuu leeyahay intaad lacag raadsatid qarash mhm. soo gada kareemo oo marso si gabdhaha magaaladu markaas ay kuusoo raacaan isna wuxuu leeyahay marka raggiinaan magaalada joogaah naagadiid baa tihiin miyiga markaan joogno xoolaha waxaa la yidhaha neefkaas waa caanadiid malaha idinku xajiruleynaydiidwaa <laughs> tahay barnaamijkeena galab wanaagsan ayayna qayb ka ahayd waayahay qaybihii ugu dambeeya isla soo gaarnay aad dhegeystayaasha horta waa umahad celinaynaa mhm. sidoo kale waxaan umahad celinaynaa kalgacal oo barnaamijkeena mhm. qayb galay kalgacal mhm. haddii eh, dhegeystayaashu ay dhahaan hala soo celiyana beri waa soo celinaynaa hada shaki la-aan waayba taas waa tahay heeska gabagabada maxaa soo qabanaysa saaxiibada barnaamijka galab wanaagsan faraxe waxaan uga tegaynaa hees ay ku luuqeeyaan axmed nuur jaango iyo sidoo kale suqrayari heestan waxaa la yihahdaa lahashada kalgacalka waa tahay intaa ku kulmi doona barnaamijka midkiisa xiga sidaasii nabadgelyo lahashadaak algacalka la duwaaye halaydhiisiba la liicliicayay

sida lowlow lowlow odayaa sida lowlow lowlow odayaa intaa lalaballay ishidaa maayo hadaan soo laaban weydeeye noolan maayo hadaan soo laaban weyde maladi cishqa igulaba kacleeyo maladiludii oo jiir amba waygu laranto sida laabta laabta xunshada dalaxiimayasho sida laba baabta xunshada wallaxiima yeesho sida laba jiri laba jiri quraadaan sida laba jiri laba jiri quraadaan intaa kusoo la xowrsanay aliliiji waranka kallikaysan xidhiidada waranka kallikaysan xididtada haddaan luxud kalaydhigine soo laaban doone haddaan luxud kalaydhigine soo laaban doone bulshada haddaan la xujka la hedigini soo rundoone haddaan la xujka la hedigini kallikaysan xididada adaan la xubka laydhigini soo laaban dooni